bismi llahi raxman raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslim cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd xadiidkii jaabir bni cabdillaah ee darsigeeni xalay ugu dambeeyey ama xadiidka xudayfa ka horeeyey lafdiga ah wa jucilat liya alardu masjida wa ahuura ahuurantaas waxaa loo deliishan doonaa oon u tegi doona insha allah in tayamumku uu sida weysadoo kale uu yahay raafic lilxadas ee uusan mubiix ahayn waana masale inoo soo socoto yani markaan gaadhno inaan xusuusnataan ayib masaa'il badan baa ku dhismi doonta wacan camaar ibni yaasirin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi bacasanii waxaa idiray annabiyu nabigu sal lay wasalam nabigaa idiray fii xaajatin dan ayuu ii diray tiisa dantiisa ayuu ii diray faajnabtu markaasaan junubay buuhi janaaba igu dhacday falam ajid ma aanan helin almaaa biyihii maanan helin aan ku qabaysan laha fatamaraqtu markaasaan galgelimaystay ama waan galgashay fi saciidi caradii baan ku galgashay dhulkan ku galgashay kamaa sida tatamaraqu ay u galgalato oo kale ama u galgelimaysato addaabbatu daabaddu daabadda filasli waxaa la yidhahdaa wax kastoo dhulka korkiisa ku socda fii asli lua curfigana waxaa loo yaqaanaa wixii xaafir leh sida maalan fardaha iyo dameeraha iyo waa loo yaqaana man kamaa tatamaraqu say u gelgelimaysatoo kale addaabbatu daabadda u gelgelimaysato yani intay dhulka isdhigto bay dhulka isku rogrogtaa uma kadibna ataytu waxaan u imid anabiya nabigaan u imid sal lay waslam fadakartu markaasaan sheegay lahu nabiga waxaan u sheegay daalika arrinka sidaan sameeyey janaabadii ugu dhacday iyo sidaan sameeyey baa nabiga u sheegay faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam inamaa yakfiika waxaa kugu filan waxaa kugu filan an taquula inaad samayso inaad tidhaahdo biyadayka labadaada gacmood haakada sidaa inaad taquuladaasi bimacnaa tafcala way an taquula inaad samayso biyadayka labadaada gacmood haakadaa sidaa inaad ku samayso luqada soomaaliga lafteeda waa saas macnaha waxaa la yidhaahdaa gacmahaaga sidaa dheh sooma dheh macnaha waxa weya waa samee sooma yani qowlka oo yaquumu maqaama alficli waay saas man waa isticmaal luqada soomaliga lafteeda waa la isticmaala inamaa yakfiika waxaa kugu filan an taquula inaad tidhaahdo biyadayka labadaada gacmood haakada sida inaad tidhahdood ku samayso sidee weeye waatan haakadaadu sidanay tilmaamaysa uma kadibna daraba nebigu waa dhuftay oo wuu garaacay biyadayhi labadiisa gacmood alarda dhulku garaacay ku dhuftay darbatan garaacis oo waaxidatan mid ah mar labaad uusan ku celinin uma markaa kadibna masaxa wuu masaxay nebigu sal lay slam ashimaala bidixdii ayuu cala alyamiini midigta korkeeda ku mastay manaa waxaa laga wadaa labadii gacmood calaacalahooda buusaa isugu tirtiray w labada gacmood calaacalahooda isku tirtiray uma masaxa shimaala cala alyamiin wa daahira kafayhi labadiisa kaf dhabarkoodana uu mastay aahiru lkaf kafku waa gacanta qaybteeda hore ama cumta hore marka daahirku waa dhanka madowga ah ama dhanka calaacash mooy dhanka kala daahir la yidhaha baainkuna waa dhanka calaacahawaahira kafayhi labadiisa kaf dhabarkoodana wuu masaxay wa wajhahu wejigiisana waa masaxay muttafaqun calayhi buhaariy muslim baa soo saaray xadiidka wallafdu lafdiguna limuslimin muslim buu usugnaa ayb xadiidku qisuu leeyahay qisadiisuna waxaa warinaya shaqiiq ibnu salma ayaa warinaya wuxuu leeyahay kuntu jaalisan maca cabdilaahi wa abi muusa cabdulaahi ibn mascuud iyo abu muusa alashcari radi allahu canhuma ayaan la joogay buui oon la fadhiyey markaasaa abuu muuse wuxuu yidhi yaa abaa cabdiraxmaan ara'ayta low ana rajulan ajnaba falam yajid ilmaaa shahran kayfa yasnacu bisala wuxuu ku yidhi abuu cabdiraxmaanow ka waran nin hadduu junubo oo janaaba ku dhacdo oo uuna biyo helin bil kaamil ah muxuu samaynaya see yeelaya markaasaa cabdulaahi wuxuu yidhi ibn mascuud weeye laa yatayamam wain lam yajid ilmaaa shahran ma gebagabaysanayo xataa bil hadduusan biyo helin gebagabaysi ma soconayo markaasaa abuu muusa wuxuu yidhi waxaan ku yidhi fakayfa bihadihi alaaya fii suurati almaa'ida aayaddan suurat lmaa'ida ku jirta ka warramtaa dhig oo ah falam tajiduu maaan fatayamamuu saciidan ayiba aayadda xaggeed ka marya ibn mascuud baan ku ihi markaasaa ibn mascuud wuxuu yihi cabdullahi wuxuu yihi low rukhisa lahum fii hadihi alaaya lawshaka ida barada calayhim ulmaa an yatayamamuu bisaciid warniyow sidaa haddaad wax u fududaysa buui oo la yidhaahdo markaad biye weydaanba iska gabagabaysta waxaa ka dhalan buu ihi markay biyuhu ku qaboobaadaanba inay gabagabaysi iska aadaan marka dadka ha fududayn hawsha hawsha adkee buu ku yidhi hawsha adkee ha u fasixin buu le macna markaasaa wuxuu ku yidhi abu muusa hadalkoodii weli socdo abu muusa wuxuu ku yidhi cabdullahi bn mascuud wuxuu ku yidhi alam tasmac qawla camaar bacanii rasuulu sal lay slam fii xaajatin faajnabtu xadiidkanu marka u keeno markaasuu yidhi aayadda haddaan ka nimaadno xadiidkii qisadii camaar iyo janaabadii ku dhacday iyo nebigu u sheegay iyo jawaabtii nebiga xageed ka geli markaasaa cabdullahi sacuud marka wuxuu ku yidhi awalam tara cumara lam yaqnac biqowli camaar qisadu cumar iyo camaar bay wada qabsatee camaar markuu u sheegay cumar qisada cumar inuusan ku qancin somadaan arag bu warkii camaar inuu cumar qancin waayo somadaan arkan bu taana waxaan kaga jawaabi bu cumar baaba qaadan waayo yidhi warkiiba fahmi waaye bu marka bukhaari wuxuu soo saaray abu muusa inuu ku yidhi fadacnaa min qowli camaar kayfa tasnacu bi alaaya markii hore xadiiskuu u hormariyey camaar markuu cabdulaahi xadiiskii uu ka warwareegey wuxuu ku yidhi waayahay aayaddan maxaad samayn marka famaa dara cabdullaahi maa yaquul cabdulahi wuxuu ku jawaab waa garan waaye <clears throat> markaas wuxuu yidhi haddaan dadka u rursaynoon u fududayno waxaa ka dhalanaya biyuhu markay ku qabowaanba inay iska tayamumaan saas marka qisadaas marka xadiisku leh oo dadaas cabdulahi bn mascuud iyo abu muusa alashcri dhexdood wa fii riwaayakan waxaa ahaaday oo lilbukhaariyi bukhaari u sugnaaday wa daraba wuu dhuftay bikafayhi labadiisa kaf ayuu alarda dhulka ku dhuftay wa nafakha wuu afuufay markaa kadib fiihimaa labada kaf dhexdoodu afuufay uma kadibna masaxa wuu tiray bihimaa labadoodii labadii kaf wajhahu wejigiisuu ku masaxay oo ku tiray wa kafayhi iyo labadiisa kaf buu ku masaxay xadiiu camaar ayaa la yidhaahdaa waana xadiidka asal u ah abwaabta tayamumka axaadiista ku soo aroortayna waa xadiidka ugu saxiixa kayfiyada tayamumka iyo qaabka loo gebagabaysanaya axaadiista ku timidna waa xadiidka ugu saxiixa saas daraaddeed waa xadiidka asalka u ah baabu tayamum qur-aanka marka laga yimaado saas man ayb waa xadiid yani cadiim aw ah kayfiyada iyo sifada tayamumka ayuu marka caddaynaya nebigu sal lay wasalam camaar markuu taqriiban camaar wuu ijtihaaday camaar in carada lagu gebagabaysanayo markii biyo la waayo wuu hayay laakiin wuxuusan garanaynin qaabkii markuu qaabkii garan waayey caqligu wuxuu keenayaa biyaha markaad qabaysanayso qabays kugu waajib soo dhil shirkoo dhan biyaha lamawada gaadhsiin jira ijtihaadkiisu wuxuu keenay marka malaha waxaa lagaa rabaa jidkaagoo dhan inay caradu wada gaadho lanna caradu maadaama ay biyihii bedel ka tahay waa in jidkao dhan la wada gaadhsiiyo saas daraaddeed buu u gelgelimaysa sidii maaragtay neef oo kale xoola ayib taasi marka ijtihaadkiisay ahay eh, maxaa yeelay kayfiyada loo gebagabaysanayo ayaan loo sheegin oo uusan macnaha haynin markaa macnaha kadibna nebigu sal lay slam markuu nabiga u yimid markuu camaar nabiga u yimid nabigaa u sharxay salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidkan masaail baan marka laga faaiideysanaya masalada koobaadi waxa weeye gebagabaysiga marka lagu gebagabaysanayo dhulka labada gacmood baa dhulka lagu dhufanaya gacan keliya maa taana waa laisla ogolya talabaad imisa goor baa dhulka lagu dhufanaya xadiidkan camaar wuxuu faa'iideeyey hal mar keliya taa dhulka lagu dhufanaya halkaa mar baa wejigana la marinayaa gacmahana la marinayo gacmaha xadda la marinayo dibbaan sheegi doonaa laakiin ku dhufashada dhulku inaysan laba goor ahayn lagu celinayn hal mar ay tahay buu xadiidka camaar inoo faaideeyey sidaana waa sida mashhuurka ku ah madhabka xanaabilada awsaaci laba qowl uu leeyahay mid caankaa weeye muxadisiinta jumhuurtooda iyo badankoodna waa laga soo guuriyaa madhabkaas waana madhabka saxda madhabka saxda waxaa xoog badan inaan gacanta ama gacmaha laba goor dhulka lagu dhufanan laba goorna caro lasoo qaadayn hal mar basaa lagu kaaftoomay xadiidka camaar ee ku yaalla ayaa daliil ah wixii intaa ka soo hadhay oo axaadiista kale sheegaysa laba goor in dhulka lagu dhufanayo oo midna wejiga loo soo qaadayo midna gacmaha loo soo qaadayo waa daciif mana sugna xadiidkan inoo soo socday ku xigaana ka mida ah, ibn cumar ab saas daraadeed ba xaafid ibn xajar wuxuu yidhi alaxaadii alwaaridatu fii sifati tayamum axaadiista kusoo soo aroortay qaabka loo gebagabaysanayo lam yasix minha siwa xadiiu abi juhaym wa xadiiu camaar xadiiu abi juhaym iyo xadiiu camaar waxaan ahayn maba asixin buui axaadiista kusoo aroortay keyfiyadii qaabka loo gabagabaysanayo markaasaa wuxuu yidhi wamaa cadaahumaa fadaciifun aw mukhtalafun fii rafcihi wa waqfuhu huwa araajix xadiidka abu juhaym iyo xadiidka camaar wixii ka soo hadhay oo dhan ama waa daciif oo sanadkiisu ma sugna ama waa mawquufoo saxaabiguu ku egyahayoo nebiga ma gaadhsiisna guud ayib markaasuu sii wado wuxuu yidhi ama xadiidu abi juhaym fawarada bidikri اlyadayni mujmalan wa ama xadiidu camaar fawarada bidikri kafayn masalada dambe wey man oo macnaha waxa weeyaan xadiidka ku dhufashada hal mar ka dhigay oon mar labaad ku celin waa xadiidka camaar axaadiista laba goor ka dhigaysa in lagu dhufanayo dhulkana waa daciifo ma sugna xadiidka inoo soo socdaana ka mid masaladu marka saasay u badan tahayo daliil ahaan waa saas ayb amaa madhabka shaaficiyada ood garanaysaan xadiiskan soo socday iyo deliishadaano laba goor bay ku celiyaan waana laga xoog badan yaha manasaan sheegnay masale waa masalada masalada labaad ee xadiidku inoo faa'idaynaya waxa weeye wejiga masiixidiisa garanaysaga laakiin gacmaha masiidooda masidii weysadoo kale waxaa la gaadhsiinayaa masaxa ilaa xusunka mise waxaa lagu gaabsanayaa kafka iyo cumta inta hore bese masiideeda baa lagu gaabsanaya xadiidkan camaar wuxuu yidhi kafka basaa lagu gaabsanaya u fiirsada muxuu yidhi wa kafayhi sooma dheh riwaayadan dambana maxay tidhi uma masaxa bihima wajhahu wa kafayhi kaftana waxaa la yidhahdaa gacanta inteeda hore xadiidka camaar sidaasuu faaidey xadiidka abu juhaym ee ibn xajar hadda uu sheegayeyna gacmuhu iska ilaaqa oo wuxuu yidhi wamasaxa yadayhi xadiidka abu juhaym waa mulaq oo gacmuhu ilaaqay xadiidkan camaarna wuu qayday oo wuxuu ku qayday kafaynka ku qayday soma ayb xadii labadaa xadii waxaan ahaynna maba asxinba xadiidka sheegaya axaadiista dhahaysa ha gaadhsiiyo ilaa muxuu ahaaye xusulka masaxa ha la gaadhsiiyo qaar waxay leeyihiin ilaa cudud qaar waxay leeyihin ilaa kilkilaha iyo ha gaadhsiiyo kulligeed waxba kama sugna wada saas daraaddeed baa ibnu xajar wuxuu yidhi ama xadiiu abi juhaym fawarada bidikri yadayni mujmalan wa ama xadiiu camaar fawarada bidikri lkafayni fi saxiixayn wa bidikri lmirfaqayni fi sunan wa fii riwaayatin ila nisfi diraac wa fii riwaayatin ila alaabaat faama riwaayat lmirfaqayn wakada nisfu diraac fafiiha maqaalbu riwaayada ilaa anqowga ilaa ha la gaadhsiiyo xusulka ma sugna midda la kilkilaha ha la gaadhsiiyo ma sugna riwaayada sugan waa riwaayada saxiixaynka oo odhanaysa kafka keliyata ha lagu gaabiyo ma sax saas maa ayib maslena waa masladaas maslena waa masaladaasoo sida raajixee daliilahaan xoog badan waa saas oo waxaa lagu gaabsanayaa masxulkafayn faqad lama dhaafinayo ayib masalada saddexaadi waxa weeye wejiga iyo kafaynka masixidooda ma la kala tartiibinayaayo ma laazim baa in wejiga la hormariyo kafaynkuna ka dambeeyaan mise intaad kafaynka hormariso baad wejiga ka dambaysiin kartaa tartiibku ma waajiba mise waajib maa in la kale sidaa loo kala dambaysiiyo ayb qur-aanku markuu ka warramayey wuxuu cabiray famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum soo maya min yacni wejigiinna iyo gacmihiinna xagga sheegidda qur-aanku wuxuu ka hormariyey wejiga kadibna gacmuhu dambisiye sooma laakiin xarafka isku xidhay ee isku cadfay muxuu yahay waaw waay wawdan maxay faaideysaa limuطlaqi اljamci wاlاshtiraak tartiib ma faaideysa soo ma xadiidkanna muxuu yidhi wa daahira kafayhi wa wajhahu soma wejigii iyo daahiru kafaynka wuxuu isugu cadfay waaw sidii qur-aankao kale riwaayad dambana sidoo kale uma masaxa bihima wajhahu wa kafayhi intaaba waxaa laga qaadanaya in aan wax laaziminaya jirin in wejigu hormaro kafaynkuna dambeeyaan bal qur-aanka iyo axaadiistanba waxay faa'iideynayaan haddaad doonto kafaynkaad hormarin wejigana waa dambaysa haddaad doontana wejigaad hormarin kafaynkana waad dambaysiin kullu dalika jaa-is inay tahay baa laga qaadanaya waxaa jira riwaayo bukhaariga ku aroortay oo ariiq mucaawiya abi mucaawiya dhihi lahaa bilafdi uma masaxa bihima dahra kafihi bishimaalihi aw dahra shimaalihi bikafihi uma masaxa bihima wajhahu riwaayadaasa jirta riwaayo waxaa jirta bukhaariga ku taallo dhahaysa markii hore kafaynku masaxay kadibna weji buu masay oo ummo isagu cadfaysa umaduna maxay faa'idaysaa tartiib bay faidaysa soo maa lafdigaasi wuxuu leeyahay wejiga iyo kafaynka kafaynkaa horeeya wejiguna waa ka dambeeya soo ma laakiin lafdigaasi hadduu asixi lahaa oon hadal la geliye masaladu qacanba way iska caddan lahay laakiin lafdigaasi hadal la geliyo waxay leeyihiin culimmada qaarkood waxaa la shaadoobay ninka la yidhaha abu mucaawiya oo ragga xadiiska wariye intooda kale waaw bay isticmaaleen ee uma isaga khaas la shuduud bay waxoogaa ishaarayaan lafdada iyadaa macna abu mucaawiya waa lagu khilaafay bay leeyihin oo rag badan baa ku khilaafay sida shucba yacla bn cubayd rag fara badan oo saas kala macna ayib bal abu mucaawiya asxaabtiisi iyo ardadiisaa isku khilaafay oo qaarna waxay kaga wariyeen bilafdi lwaaw qaarna bilafdi uma qur-aanka iyo sunnada suganna daahirkeeda waxaa laga fahmayaa in kii la doono la hormarin karayo saas macna bacduhum cilmi baana sidaa qaba ayib an ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu i waxaa kaloo iyadana xadiidku inoo faa'iideeyey oo xugum kaleeta ah in labada gacmood markaad dhulka ku dhufato oo dhulka saarto inaad afuufto inaad afuufto wa nafaka fiihima soomaali waxaa kaloo sunno ah inaad iyaga isku ismarmariso labadaba waxaa loola jeeda oo qasadku yahay markaad dhulka saarto labada gacmadood ku dhufato caro iyo qashin iyo waxyaalo far badan ba gacmuhu soo qaadanaya ismarmarintan ayaga la ismarmarinaya afuufka la afuufayo marka waxoogaa fududayn wey man gacmuhu waxay soo qaadeen baa la fududaynaya si uusan wejiga u wasakhoobin ila wejiga wasakheeya laynama dhihin sooma masaxa la yidhi laakiin wejiga yani waxa wey wasakheya laguma dhihin marka afuufidani caraday fududaynaysaa wixii gacanta soo raacay kadalika ismarmarinta labada gacmoodna sidoo kale wey macna ayb marka waa mustaxab inay mustaxab tahay nafqiguna bacdu ahli lcilmi baa ku tegey oo in badan oo ka mid yihiin culimada shaaficiyada saas man cabdulahi bni cumarna waxaa ka sugan cinda cabdirazaaq fii musanafihi waxaa ku sugan anahu kana yanfuk inuu afuufi jiray markuu carada soo qaado ayaa cabdulahi bni cumar ka sugan biisnaadin saxiix ayb qaabkaasi marka waa qaabka loo gebagabaysto wa can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay aslam rasuulku wuxuu yidhi atayamumu gebagabaysigu darbataani waa laba dhufasho waa laba garaacis laba gooro dhulka gacmaha lagu garaaco wey darbatun garaacis ama dhufasho lilwajhi wejigay u sugnaatay wa darbatun dhufasho ama garaacista kalena lilyadayni labada gacmood bay u sugnaatay ila almirfaqayni ilaa xusulada laga gaaro rawaha waxaa wariyey xadiidkaas addaara qutniyu baa wariyey wasaxaxa waxay saxiixiyeen alaimatu aimada xadiidku waxay saxiixiyeen waqfahu xadiidku inuu mawquuf yahay mawquuf calaa man cala bni cumar ah, ayib culimada saxiixisay inuu mawquuf yahay waxaa ka mid ah alimaam daara quطni laftiisa bayhaqi abu zurcat araazi iyo keyrkood xadiidka waxaa kaloo soo saaray ibn cadi iyo xaakim ibn cadi kaamilkiisa xaakimna mustadragiisa sanadka marka marfuuca ah ee xadiidka ka dhigaya inuu nebigu yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh ee nebiga gaadhsiinaya waxaa ku jira nin la yidhahdo caliy ibnu dabyaan cali ibnu dabyaan oo daciif jiddan ah dacfigiisu aada u daran yahay baa ku jira lafdiga marfuuca ah marka herta sanad ahaan waa daciif waxaanu jira ariiqa marfuuca ah, sanad ahaan waa daciif waa midda kale rag mutaabaceeyeyna tabar umayna kordhinino nin la yidhahdo sulaymaan ibnu arqam oo matruuk abaa mutaabiceeyey sulaymaan ibn abi daawuud oo daciifana wuu mutaabiceeyey labadooduba waxba mayna u kordhinin laba qaawan isma qaato sooma laba daciif maxay isku kordhinaya dacfigoodu haddana daranya dariiqa rafciga ee marfuuca marka sanad ahaan waa daciif haddana cilada kale xadiiska ku jirta waxay tahay a'immada xadiiska wariyey waxay u badan yihiin inuu xadiidku cabdullahi bn cumar ku eg yahay waxaa ka mid ah raggaa sufyaan thawri cali bnu saciid yaxya alqataan hushaym ibnu bashiir raggaasoo dhan xadiidka waxay ka dhigeen mawquuf cala bni cumar soma marka hadday xufaadulxadiid ka dhigeen xadiidku inuu mawquuf yahay kii marfuuc ahaana sanadkiisa uu daciif yahay xadiiku marka waa aciif xadiidku waa daciif lanna mawquuf hadduu yahayna waa daciif hadduu marfuuc yahayna waa daciif lanna mawquuf cala saxaabi waa daciif soo ma saas daraaddeed xadiidkani ma sugna yuusan sugnaanin xadiidkan inuu marfuuc yahay waxaa inkiray oo diiday a'immada waaweyn oo ka mid yahay axmed bukhaari abu daawuud abu zurca iyo bayhaqi iyo keyrkood xadiikani marfuuc ma haba cbdulahi bni cumar ijtihaadkiisa xadiiku daciif ba ha ahaadee laakiin waxaa deliishaday culimmada qabta in laba goor ay laasim tahay in dhulka lagu dhufto gacmaha haddana kafaynka inaan lagu gaabsanina ilaa xusulka la masaxo labadaba waxaa qaba xanafiyada iyo shaaficiyada iyo qowl fii madhab almaalikiya waa madhabkaad garanaysaan shaaficiyada soo ah, darbataan darbatun lilwajhi wa darbatun lilkafayni ila almirfaqayn sidii caanku ahayd wey kutubtii shaaficiyada daraasan laakiin xadiidku hadduu daciif yahay madhabka ku dhisanna waa aciif soma mar hadduu mustanadkii iyo daliilkii daciif noqdo qolada cuskatayna rayigoodu waa daciif isagoo daciifa yuu haddana wuxuu khilaafay xadiidkii camaar soma xadiidkii camaar ee saxiixaynka ku yaalay ee meesha la masaxayana kafaynka ka dhigay soo qaadiddana hal darba ka dhigay xadiidkaasuu si cad uga hor imaanaya maca dacfihi haddana mukhaalifun lilaxaadiii saxiixa saas daraaddeed laa yabcud in culimada qaarkood ay xadiiska yidhahdaan waa munkar lan isagoo daciif haddana hadduu mukhaalafa gashaso munkar ma saas man ayb marka ra'yigaasi waa ra'yi laga xoog badan yahay ra'yiga xoog badan waa ka hore soo tilmaanay ee xadiidka camaar uu tilmaamay man sheegay xadii kaloo jaabir iyo caaisha jiro isagu iyaguna sida asarkan ibni cumar oo kale tilmaamaya laakiin labadaba dacfi baa ku jira wax xadiioo nabad gashan ma jiro oo masaladaa kutusaya xaafidqab innaga hadalkiis soo guurinayna ibni xajar oo hadda sheegayna macna wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi masixiddu marka hadday sidaa noqoto yacni waxa weeyaan qaabku wuxuu noqonayaa hal mar inaad dhulka ku dhufato kadibna aad saa isu marmariso iska afuufto wejiga ku masaxdo kadibna labada gacmood aad iyaga isku masaxdo korkooda iyo hoostooda kayfiye waxaa jirta kutubta fiqiga haasatan kutub shaaficiyada aan ku arki jirnay oo loo masaxo ficlan de madhabku hadduu qabo ilaa xusulka ha la gaadhsiiyo waxay yidhaahdaan qaab bay sheegaan oo sidana ah macnaha labada gacmood in yani mid dhabarkeeda iyo takale calaacasheeda laysa saaro kadibna loo jiido ilaa xagga xusulka haddana dhanka boga cad loo rogo sidaa haddana loo wado labadii gacmood saa laysu mariyo takalena sidoo kale lagu sameeyo saa loo wado ilaa xusulka laga gaadho la rogo saa haddana loo sababado halkaa la geyo kadibna tashbiik la sameey kayfiyadaasi wax daliil ama ah le kayfiyadaasi waa un ijtihaad culimo laakin daliil ma lah ayb an abi hurata radi alahu canhu qala wuxu uhi qala rasul lah sal lay aslam rasuulku wuxuu yihi asaciidu saciidku waduuءu lmuslimi muslimku mid uu ku weyse qaato wey ama muslimka weysadiisii wey wain lam yajid yuusan helin be almaaa biyihii yuusan helin be cashra siniina toban sanoba yuusan biyihii helin biyuhu ku weysaysan laha ama ku dahaan qaadan laha toban sanoba yuusan helin faidaa goortii wajada uu helo almaaa biyaha markuu helo falyataqi illaaha allaha ka baq oo walyumisahu biyihii ha taabsiiyo basharatahu jidhkiisa ha taabsiiyo markuu biyo helo cibaadada soo socota macnaa waxa weyaan ha u qabaysto hadduu qabays waajib ku ha qabaysto hadday weyse ahaynna ha weysaysto rawah waxaa wariyay xadidka albazaar baa wariyey wasaxaxahu waxaa saxix yeelay ibnu qaaan abulxasan ibnu qaaan alfasi laakina lagu noqoye sawaba wuxuu sawaab ka dhigay oo sax ka dhigay addaara quniyu daara qutni wuxuu saxiix ka dhigay irsaalahu xadiidkan inuu mursal yahay irsaalka bimacnaa waxa la yhaha saxaabigii inaan la sheegin sooma saxaabigii inaan la sheegin oo xadiidku intuu taabiciga ka kaco uu nebiga u tiiriyey soo saas ma irsal marka waa nooc min adaciif mursal cinda jamaahiir اlmuxadiثiin ayb haytami wuxuu leeyahay xadiidkan rijaaluhu rijaal صaxiix xadiidku markuu yahay min xadiiثi abi hurayra khilaaf baa ku jira ma mursalba mise waa musnad daara oo ka mida min aimati اlcilal ayaa wuxuu sawaab ka dhigayaa inuu yahay mursal ee uusan musnad ahayn wlirmidiyi tirmidi waxaa u sugnaaday can abi darin abi dar xaaluu ka warinayo naxwuhu xadiidkaas abu hureyre mid lamida mid isagoo kale wasaxaxahu tirmidina xadiidka abu dar wuu saxiixiyey tirmidi baa saxiix ka dhigay xadiidka abu dar markuu wariyey waxaa kaloo saxiixiyey xadiidka abu dar ee tirmidi soo saaray xaakim iyo daara qutni abu xaatim nawowi ibni xibbaan dahabi sheekh albani kulligood way saxiixiyeen waa xadiika abu dar markuu yahy oo tirmidi warinaya iyo keyrkii laakiin xadiidka abu hurayre markii la yidhaah waa mursal laakiin wuxuu ku xoogoobayaa xadiidka abu dar soma lanna mursalku wuxuu ka mid yahay axaadiista xoogowda wax xoojiye mutaabacadii shawaahid adar xadiidkan abu dar baa marka shaahid u ah labada xadiid marka way isxoojinayaan saas man marka waa saxiix liayrihi ama waa xasan markuu ugu yiriy man lafdiga abu dar xadiidkiisa lafdigiisu wuxuu ahaa abu dar wuxuu yidhi ijtamacat hunaymatun cinda rasuli lah sl l sl nebiga agtiisa waxaa ku soo ururay xayn adhi ah markaasaa nebigu wuxuu uhi yaa abaa darin ubdu fiiha abu darow xayntan adhigaa kaxayso baadiye la'aad kac baadiye ku tabca buu ku yidhi ayb markaasaa wuxuu yidhi fabadowtu ila arabada rabada meesha la yidhaha baan aadayoo baadiyaheedaasaan xayntii u kaxaystay fakaana tusiibuni ljanaabatu markaasay janaaba igu dhici jirtay faamkutu lhamsa wasitta shan beri ilaa lix beri baan iska joogi jiray buui oon iska tukan jiray anoonan gabagabaysanin weysaysanina gabagabaysig ma garana janaaba ay haysa biyana ma hayo waan iska tukan bu waa iska cibaadaysana shan beri lix beri markaasaa nebiga u imaan bu ayb faataytu nabiya nabigaan u yimid bui sal lay slam markaasa wuxuu yihi nabigu sal lay slam markaan u yimid abu dar yani ma abu dar ba fasakata markaasa aamusay ama fasakattu waan aamusay uma jawaabin buui markaasa malaha waxay la tahay nin janaabo qaba haddaad tahay nabiga looma jawaabo waa sidii abu hurayrihi ka cararay o kale soo garanaysaa saas man waa iskaga aamusay markaasaa nabigu wuxu yhi sal lay slam takilatka ummuka ya aba dar liummika alweyl hooyadaa kuweyday hooyadaana halaag iyo weyl u sugnaaya ma aha macnaa habaar ma aha laakiin waa kelimaad marka dadka la canaananayo aan inaguba aad u isticmaalno habaar qabe iyo sow kelimaad noocaas ma dhaha daahirkeeda ulama jeedno marka ruuxa lama habaarahaye war inkaar qabe baad leedahay habaar qabe soo ma kaasoo kale liummika alweyl macnahaaso kale nabigu wuxuu ku uri sal lay slam wuxuu yidhi wuxuu yidhi abu dar fadacaanii bijaariyatin sawda nebigu wuxuu iigu yeedhay gabadh shaqaalo ahaydoo madoobayd ayuu iigu yeedhoo biyo u keen buuri fa jaa'at bicufsin fiihi maa weel biyo ku jiraan bay marka keentay fasataratnii bihawbin maray igu asturtay buui wastartartu biraaxila aniguna hashaan watay baan dhanka shishe ka marayo isku asturay buui wakhtasaltu markaasaan qabaystay buui fakaannii alqaytu cannii jabalan buui markaan qabaysta waxaad moodaa buuri buur korka iga saarnayd inaan iska riday buui culayska haye nin muslimoo janaabo qaba oo yani cibaadaysanaya soo culays ma inaan buur iska rimaadobdaa bu man markaasaa nebigu wuxuu yidhi bui sal lay slam markaan u imid alsaciidu طayib wuduءu lmuslim walow ilaa cashri siniin faida wajadta almaaa faamisahu jildaka faina dalika khayr ah, haddaad biyo weydo carada ama dhulka korkiisa muminka waysadiisii ah walow toban sanaba biyo ahaadee ee markaad biyoweydo weydo mari meeshaas mari ku dahaaro qaado sidaasaa khayr badan ba nabig sal lay slam xadiikaas lafdiga abu daawuud iyo nasaa-i iyo axmed iyo daaraqutni iyo xaakim iyo bayhaqi baa soo saar ibnu xibbaan sanadkiisana waxaa